bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina muxamadi waaalihi wصaxbihi ajmaciin wاlmasdaru kadarbi waikraami in xala maxalahu ficlu maca an aw maca maa walam yakun musagara walaa mudmara walaa maxduuda walaa mancuuta qabla اlcamali walaa maxduufa walaa mafsuula min almacmuul ilى aakhirih alxamdu lilah Eh, waxaan ku dhex jirnay eh, alasmaa alsabca alatii tacmalu camala alficli todobada isim oo ficilka camalkiisii oo kala sameynaysaan ku jirnay marka ismulficli baan ka soo baxnay eh, midka labaad masdar weeyaan masdar waxaa la yidhaahdaa ismun lilxadathi aljaari cala alficli waa tan hore ku soo marnay masdar waxaa loogu magacaabay lisuduuri alafcaali walawsaaf macnaha midka ay kasoo fusha weeyaan oo haddii la yidhaahdo daraba xaggee laga keenay asalkeedii darbigaasa asal u ah waxaa lamid a ah daarib iyo madruub iyo daraab iyo hadii la yidhaahdo awsaaftan haddii laga keenay darbana laga keenay marka masderkaas weeyaan marka musanifku intu wuxuu noogu sheegaya ana dalika almasdar yacmalu camala ficlihi aladi ishtuqa minhu masderkii wuxuu camal falayaa ficilka asiga laga soo qaatay camalkuu qaban lahaa yuu qabanayaa waxyaalaha gariibka waxaa ka mid a ah, masderkii asaa asal ah haddana camal haddii la yihah ficilkii asiga laga soo qaatay baa ka asalsan walidalika alaslu fi lcamali alficlu maadaama masdarkii isim uu yahay inuusan camal falin bay ahayd laakiin min asabca alatii tacmalu camal ficli buu ka mid yahay marka masdarka laba jiha laga fiiriyaa mar waxaa loo fiiriyaa masdarka naftigiisa sidee lagu heli karaa kayfa yu'taa bilmasdar min alficli oo ficilkan hadda aan gacanta ku hayno afcaasha in la garta way sahlan tahay daraba samica qatala e, fahima laakiin masaadirtooda see lagu heli karaa waxa weyaan fannigaas waa faniga sarfiga a ah weyaan waxaan dhihi karnaa baabkan sida la rabo loogama haqabtagi karo qofkii ilaa inuu garto horta masaadirta si lagu heli karo <clears throat> marka walidaalika ibnu maalik qad axsana sunca markuu alfiyadii uu maraya yo wuxuu sameeyey marka hore masaadirta sida lagu heli karo awsaafta sida lagu heli karo markaas kadib uu camalkooda ku xijiyey mathalan haddii la yidhaahdo waxaa lagu leeyahay faclun maqiisu masdari lmucadda min dii thalaahatin karadda radda faclun waxay masdar u tahay ficil kastoo thulaathi aw mutacadi ah ama facala ha ahaado ama facila ha ahaado faclun buu ku yimaada mathala qatala waa ficil oo hulaathi oo facala oo mutacadiya faclan qatlan ah masdarkeeda sidaas oo kale samica waa facila oo mutacadi aydna samcan faclan ay ku timaada haddii uu ay tahay facala hadday laasim tahay masdarkeeda fucuul buu ku yimaadaa qacada qucuudan jalasa juluusan alaleeyahay waa sida qiyaaska laga hadlaya haddii ficilkii uu yahay facula haddii uu yahay facula masdarkeeda wuxuu ku yimaadaa fucuulatan yuu ku yimaada ama facaalatan mathala sahula suhuulatan dakhuma dakhaamatan marka taas waa baab hadeertaa inaan galna ma ah marka eh, haduu rubaaci yahay haduu khumaas yahay sidaasuu qiyaas u leeyahay marka taas waxay kugu imaan doontaa in shaa allahu tacaala alfiyat bnu malik laakiin hadda waxaa laga hadlayaa bisarfi nadar masderka sida loo keenayo ayadoon la fiirinaynin shayga hadduu masdar noqdo ficilka laga soo qaataa la fiirina hadduu ficilka mutacadi yahay masdarkana sidaasuu mutacadi u noqonaya intaasaa maanta ayaan u jeednaa oo la jeedadeyna taa weeyaan markaasuu ri walmasdaru ka darbin oo kale weeyaane iyo wa ikraamin walmasdaru yani alasmaa alatii <coughs> tacmalu camal afcaali sabcatun ayb ismu lficli weeyaan ko walmasdaru waay marka xaggay ku cadfan tahay ee walmasdaru masdarkii la dhihima mubtada ma ah e, sabcatun weeyaan ismu lficli waa walmasdar weeyaan masdarkii mithaalkiisa ka darbin asagoo thulaathi ah wa ikraamin asagoo rubaaci ah liannahu darbintan daraba oo thulaathi ah laga keenay ikraamna akramo oo rubaaci ah laga keenay ayan kaana waxa weeyaan masdarkii wuxuu kamid yahay waxyaalaha ficilka camalkii ay u samayn jireen samaynayo laakiin waa goormaa in xalla haddii uu dego maxalahu masdarkii booskiisi ficlun hadduu dego oo maca an ah ow maca maa ah waxaa lagu leeyahay masdarka maadaama uusan ahayn asal fi lcamal ou farac yahay iskama camal fari kara mutlaqan shuruuduu ku camal falaa min bayni tilka shuruud waxaa kamid eh masdarka camalfalaya hadii booskiisa inta la gooyo ficil oo an wato ama maan wato uu booskiisa degi karo markaasuu samayn karaa masdarkaas inuu ficilkiisii camalkuu qaban jira inuu qabto marka walmasdaru baa camalfalayo in xala maxalahu maxalkiisa hadu degi karo ficlun ficilkoo maca an wato ou maca maa wato hadii ficil maa ama an ay la jirta haddii inta masderkii la gooyo booskiisa la geliyo waxa weeyaan eh, waa waa camal fali kara waxaa leedahay mathala yucjibunii darbuka caliyan fiiri darbuka hadda waa faacil markuu faacil noqda kadib iyo asiga wuxuu qaatay haddana faacil iyo mafcuul kale darbuka kaaftaas faacilkiisi weeyaan caliyanna masderkaa nasbistay hada darbukad hadaad goysid oo tiraa yucjibunii an tadriba caliyan ay noqonaysaa ficil oo tadriba io an iswato yaa booskiisi la geliyay waana macnihin waa ku ansaxay sidaasuu masdarku noqon karaa ee camalfalkiisi walam yakun musagaran masdarkiina aan la taskiirinin taskiir waxaa weyaan waa tii mulxada noogu dambeysay intana waa nagu soo mari doonaa taskiir waxaa la yidhaahdaa kelimada awalkeeda la godo haanigeedana la kordhigo yaa o yaa taskhiir lagu ziyaadiyo darbuka darbi haddii taskhiir lagu yihahdo durayb aada leedahay marka dhihi maysid yucjibunii duraybuka caliyan dhihi maysid liannahu taskhiirka min khawaasi اlasmaa masdarkana wuxuu camal falay liannahu ashbaha alficla min jiha shabihii yaray buu ka zuulinaa taskhiirka sidaas awgeed baanan loo ogolayn haddii marba la taskhiiriya inuu camal falo walaa mudmaran damiir inuusan noqonin masdarkii inuusan noqonin darbuka caliyan e, mulimun wahwa zaydan lama dhahay darbuka caliyan mulimun darbuka caliyan taas waa caliyan sidaa darbiga darbu markuu mubtada noqday kaafkaasna faacilkiisi wey caliyan mafcuulkiisi waa mulimun khabarkii waa marka darbuka caliyan mulimun wahwa ay darbi hadane zaydan aada garaacday khafiifun waa lama dhahay wahwadii oo darbiga u laabanayso damiir ah sidii darbigoo masderka loo siinay damiir looma siin karo walaa maxduudan inuusan ahayn oo macnaa maxduud waa mahay cadad ama masdarulmara uusan noqonin oo darbatan oo kale ama darabaat ama darbatayn haddii tiro la geliyo masderkii camal fali maayo walaa mancuutan inuusan noqonin mid la sifeeyey qabla alcamali camalkiisa hortiisa haddii la yidhaahdo darbuka almu'limu haddii la yidhaahdo hadda darbuka waa mubtada intuusan mafcuulkii qaadanin yaa almu'limu lagu sifeey marka zaydan lama dhihi kara darbuka almu'limu zaydan aad garaacdi lama dhahay marka walaa mancuutan qabla camali walaa maxduufan masdar xadfan ficilka waa soo sheegnay waxaa weeyaan man darabta haddii lagu yidhaahdo caliyan baad dhihi kartaa oo marka caliyan darabtu caliyan ay noqon kartaa oo ficilkii waa la goyn karaa in dalla calayhi daliil wa yabqa macmuuluhu bikhilaafi اlmasdari walaa mafsuula min alcamali camalki mid laga fasliya inuusan noqonin walaa mafsuula min almacmuuli dheh walaa mafsuula min almacmuuli masdarki iyo macmuulkiisii haddii lakala dhex galo laguma camal falay macnaa camalfalki looma ogolo oo hadda waxaaba kamid eh yacni wasfu lmasdari qabla alcamali aba kamid eh midda hadda aan soo sheegnay walaa muakhara canhu masderkii ma camal falayo isagoo macmuulkiisi masdarki uu ka dib maray marka oo la dhihi maayo mathalan darbuka caliyan ay ahayd caliyan darbuka lama dhahayo oo masderkii la dib mari kari maayo macmuulkiisana in hormaro lama ogolo wa icmaaluhu mudaafan aktharu wa icmaaluhu masderka camal siintiisa mudaafan xaal uu yahay mid la idaafay la camal siiyo yaa akharu ka badan min min qismayhi thaaniyeyni naxwu qowlihi tacaala walowlaa dafcu llahi اnnaasa bacdahum bibacdin lafasadat اlardu walowlaa dafcu llahi ilaahay reebitaankiisa ma ahaateen annaasa uu reebay bacdahum bibacdin qaarkood qaarka kale uu ku reebay oo dadka fasaadka wada uu ilaahay ka horgey dadka muminiinta oo muslixiinta ah haddaanan la heli lahayn lafasadat اlard marka waxaa la rabaa inay dadka mufsidiinta ah wejigooda dadka muslixiinta ah ay istaagaan ala raba haddii la waayi lahay mufsidiinta wax hor istaago koonka dhan wuu fasaadi lahay marka fiiri dafcu llaahi dafcu waa mubtada ayib dafcu mudaaf asoo mubtada ah yuu mudaaf yahay allahi mudaafu ilayhi min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi ayib annaasa mafcuulu lilmasdar walowlaa dafcu llahi ilaahay reebitaankiisa annaasa uu reebay marka fiiri annaasadii waa mafcuulkii masdarki weeyaan muxuu noqday marka masdarkan mudaaf waaye waa asigoo mudaaf khabarkii aawey lafasadat ilardu jawaabu lowlaa iyaa waxay khabarkii ka deeqaysaa lowlaada gadaasheeda waxay kamid tahay meelaha in khabarkii la gooyo ay waajibta w bacda lowlaa gaaliba xadfu lkhabr xatmu wa fii nasi yamiini dastaqar waatii ibnu maalig uu yiri calaa kuli xaal waxay miithaal u tahay masdar mudaaf a oo hadda camal falay faacilna qaatay oo mafcuulna qaatay ayib waxaa lamid eh iyo wa qowli shaaciri wa naxwu qowli shaaciri alaa ina dulma nafsihi lmaru bayinun uu yiri alaa ina dulma nafsihi naftiisa la dulminteeda almaru qofki ou dulmiyaahu bayinun waa caddahay fiiri min idaafati اlmasdari ilaa mafcuulihi dulma mudaaf markuu inadii ay xarfu towkiid wa nasbin ay noqoto dulma ismu ina ay noqoto ayaa lagu leeyay wahuwa masdar waay yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansib lmafcuula dulma mudaaf nafsihi mudaafu ilayh min idaafati اlmasdari ila mafcuulihi almaru faacilu lilmasdar marfuucu calaamatu rafci dama daahira bayinu khabaru ina wa marka laqbada markii faacilka loo idaafeeyo iyo markii mafcuulkiisa loo idaafay inaad kala garatid laqbadeeda la rabaa alaa ina dulma nafsihi naftiisa la dulminteeda almaru u dulmiye waxaa la rabaa macnihii faacilnimadii marigii aad ka keentid nafsina mafcuulnimo aad ku keentid alaa ina dulma nafsihi naftiisa la dulminteeda almaru au dulmiyo marigii marka waa faacil naftina waa tii la dulmiye mafcuul waay hadaa tirahdid ina dulma nafsihi naftiisa dulminteeda hadaa tirahdid nafti aad faacil ka dhigtay nafti dulminteeda nafti in la dulmiya la rabaa iyadaa mafcuul noqotay ulajeedada waxa waaye min masdar mudaaf a ah waay waa maxay dulma nafsihi waa masdarkiio mudaaf ah markaasuu musanif wuxuu wa wamunawanan aqyasu wa icmaaluhu masdarka camal siintiisa munawanan xaal uu yahay mid la tanwiiniy la camal siiyo yo aqyasu ka qiyaas badan yani qiyaasta asaa ka waafaqid badan ayb macnaha waxa weeyaan masdarka munawan ah camal siintiisa haddii loo fiiriyo midka kale saa ka qiyaas badan liannahu waxa weeyaan idaafada min khawaasi اlasmaa masdarkana waxaa loo camal siiyey likownihi ashbaha alficla idaafadii way diidan tahay munawanka waxa weeyaan bikhilaafi dalika sidaa oo noo imaan doonto musanifkaana kuu cilayn doono ayib naxwu qowlihi tacaala aw icaamun fii yowmi dii masqabatin yatiiman aw icaamun falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba caqabadaa jiirta qiyaamada see loogu gudbi karaa faku raqabati in qof muslin ahoo adoona ah in la xureeyo waa looga gudbi karaa aw icaamun quudina looga gudbaa fii yowmin maalin la quudiyo yoomtoodii masqabatin gaajo u saaxib eh yatiiman la quudiyo marka fiiri icaamun waa masdar acama ficil rubaaci ee masdarkiisa ikraam oo kale wa masdarkaas faacilkiisa waa goda waa xadfan yahay icaamun ay huwa qofkii quudintiisi fii yowmin maalin dii masqabatin yatiiman ou quudiya yatiiman mafcuulkiisi waay idcaamunti maxay noqotay wa munawan maca daalika yatiiman ay camal fadaltay haddii la yidhahda xagga qiyaasta kanaa ku wanaagsan saasaa laleeyahay ayib wa bial shaadun wa icmaaluhum masderka camal siintiisa bial asoowata la camal siiyo shaadun weeyaan marka saddex xaala buu lahaanayaa fiiri ima an yakuuna mudaafan aw munawanan aw muxalan bilif walaam saddexdaas xaalo weeyaan marka saddexdii xaalo mida iyadaa dhicid ugu badan waa markuu yahay mudaaf midna qiyaasta iyadaa ugu badan oo qiyaas aan ku waafaqsan waa markuu yahay munawan marna inuu camal falo waaba shaadba qaacidada ma waafaqsan naxwu qowli shaaciri wa kayfa tawaqii dahra maa anta raakibuhu awri wa kayfa tawaqii sidee aada ugu dhowrsan kartaa dhahra maa daaba dhabarkeeda anta raakibuhu aad tahay mid eh, macnaha fuulo yacni imtixaan waaye haddii lagu yidhaha daabadan aada saaran tahay eh, dhabarkeedan ay ku taabanin suuragal miya waa webigan ku dabaalo qoyaanna uu ku gaarin oo kale waay ulajeedada waxa weeyaan attawaqi a masdar ah. ayadoo al ay ku jirto ayadoo al ay ku jirto yaa lagu nasbiya dahradaas mafcuulkeedii waay wa kayfa tawaqi sidee eh, macnaha dhowrsasho ay u tahay ay u suura geli kartaa dahra maa anta raakibhu daaba aada saaran tahay dhabarkeeda sidee aada ugu dhowrsan kartaa marka intaas hadda waa matnigii mulaqiska ahay weeyaan wax oo aad uu musanifku u aroori weeyaan oo waxaa loogu talagalay ina ka matni ahaan loo xifdiyo laakiin hadda shaarixa asaaba bayaaninay annowcu thaani nowca labaad fi lasmaai alcaamilati asmaada camalfalay nooceeda labaad alcaamilati camalfalaysa camal alficli almasdaru weeyaan wa huwa masdarkana alsmu isimki weyaan addaalu tusinay cala alxadathi aljaari cala alficli ficilkiisana ku dareersanaya ku soconayo bimacnaa anahu yuwaafiqu ficlahu fii macnaahu wa xuruufih mithla kadarbi walikraami waay markaasuu musanifku wuxuu iri wa inamaa yacmalu masdarkii waa camal fali karaa camala ficlihi bithamaanati shuruud axaduhaa an yasixa inuu ansaxo weeyaan an yaxula maxalahu booskiisa inuu degi karo ficlun inuu degi karo oo maca an wato ou ficlun ou degi kara oo maca maa wato faalawalu midka ficilka maca an ah ka qowlika weeyaan acjabanii waxaa icajabgeliyey darbuka garaacitaankaadu zaydan aada garaacday marka fiiri acjaba waa ficlu maadin nuunti waa wiqaaya yaa mutakalimi waa mafcuulu bihi muqadam darbu waa faacil muahar intaas hadda waa caadi waay markuu intaa dhamaataa lagu yihi darbigan faacilka noqday wahwa masdaru yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula markaasaa lagu leeyahay wlkaafu darbu mudaaf wlkaafu mudaafu ilayh min idaafati lmasdari ilaa faacilihi zaydan waa mafcuulkii masdarkii u ah. marka fiiri acjabanii darbuka zaydan wa yucjibunii darbuka camran waa maadi iyo mudaaricun bay kala yihiin fa inahu yasixu waxaa ansaxayo an taquula ina tiraha makaana alawali acjabanii waxaa iyaabgeliyay an darabta zaydan fiiri ficilkii oo darab ah io an iswadato yaa waxay bedeleen masdarkii darbuka ahaa wa makaana thaanina waxaad leedahay yucjibunii waxaa i cajabgelinaya an tadriba camran inaad garaacdid marka yucjibunii darbuka camranti darbukia inta la gooyaa an tadriba ficli an iswadatay ala keenay wathaani midka labaad oo ficilka ma wato hadda waxaa lagu miithaaliyey ficilkii oo an wato asigoo maa wata waxaa weeyaan naxwu qowlika yucjibunii darbuka zaydan ilaana tiri yucjibunii darbuka garaacitaankaada zayd aada garaacda alaana fahada laa yumkinu ma suurogeli karto an yaxula maxalahu inuu dego an darabta lama dejin karo oo lama dhihi karo yucjibunii an darabta zaydan alaana lama dhihi karo liannahu darabta waa ficil maadi alaanana wax jira wa hadda joogo ko liannahu lilmaadi walaa an tadribana lama dhihi karo liannahu lilmustaqbali oo haddii la yidhaahdo yucjibunii an tadriba zaydan alaana lama dhihi karo an tadribadaas wax dambay tusinaysaa alaanana waxay diidaysaa waxadda hadda dhacaya inay tahay liannahu lilmustaqbal walaakin yajuusu waxaa banaan an takuuna fi an taquula fii makaanihi ina tirahdid maa tadribu oo wa turiidu bimaa aada ula jeedid almasdariya milahaa almasdariya aad ula jeedid miluhaa fi qowlihi tacaala oo markaa maxay noqonaysaa yucjibunii meeshii aad tiriyay darbuka zaydan alaana yucjibunii maa tadribu zaydan alaana alaanadaasaa diidayso ficil oo an wato ama mudaaric ha ahaada ama maadi ahaada ma imaan karta alaana u diidayso laakiin alaanadi waxay cuni kartaa maa in lala geliyo ficilkeedii marka taasaa booskeedii degi karto waxaa lamid a ah buu ku yiri maadii masdariyo fii qowlihi tacaala bimaa raxubat iyo wa qowlihi tacaala wadduu maa canidtum wadaaqat calayhim alardu bimaa raxubat wadduu maa canidtum waxaa lagala jeedaa maadii ay biruux bihaa iyo wacanatakum markii la yidhaahdo wadaaqat calayhim alardu baa a ku cariiryowday bimaa raxbad maca ruxbiha iyadoo waasic iska ah yaa duruuf iya lasoo gudboontaan ardadii waasaceeda cariiri la noqotay wadduu waxay jeclaadeen munaafiqiintii maa canidtum ay canatakum dhibkiina ay jeclaadeen maadii markaan ay ladii canadtum lama dhahay walaa yajuusu ma banaana fii qowlika darban zaydan aad ku qowshay an tactaqida inaad ictiqaadisid ana zaydan macmuulun lidarban inuu u yahay oo la dhihi maayo darbantaas waa masdar faacilkiisana waa maxduuf zaydanna waa mafcuulkiisa lama dhihi karo khilaafan liqowmi min anaxwiyiina anagoo khilaafayno lianna almasdara hunaa masdarkan asigaa inamaa yaxulu maxalahu maxalkiisa waxaa degi karo الفعل waxdahu فعل keligiis biduuni an aan wadanin io wamaa waduuna maa aan wadanin taquulu waxaad leedahay idrib zaydan ayib marka waxaa weeyaan darban zaydan waxaan loo dhihi karin zaydan mafcuul darban waan loo dhihi karin booska darban ah ficili an iswatama degi karaan laakiin ficil keligiisaa degi karo idrib zaydan kali la dhihi karo maadaama an saas weyaan wa inamaa zaydan oo darban zaydantii mansuubun waxaa lagu nasbiyey bilficli اlmaxduufi ficilka oo la gooyey annaasibi lilmasdari oo markaa darban zaydan tiraahdo idrib darban zaydan ay macnihi ka dhigan tahay oo idribtaasaa darban oo masdarkii nasbisatay zaydan ayada mafcuul u tahay saas wa walaa yajuusu ma banaano fii naxwi marartu bizaydin soo maray faidaa lahu sawtun asigooba waaba asigoo sawd leh sawtu ximaarin leh dameer sida sawdkiisoo kale u dhawaaqayaan soo maray ma ku banaano antasiba an tansiba inaad nasbisid sawtu thaani sawdka labaad bisawti alawali inaad ku nasbisid ma banaano oo ma dhihi kartid sawtun taas lahu waa khabar muqadam sawtun mubtada muakhar sawta ximaarin ma karis oo dhihi maysid sawta ximaarin mansuub bisawti اlawl masdarkaas ka horaa masdarkaa nasbistay ma dhihi karaysid limaada liannahu laa yaxulu ma degi karo maxala alawali ficlun ma degi karo laa maca xarfin masdariyin walaa biduunihi ficil oo masdar xaraf masdar watana ma degi karo ficil keligiisna ma degi karo lianna almacnaa yabaa daalika oo ma ah ma dhihi karaysid marartu bزaydi faإida lahu sawt yusawitu ma dhihi karis yani macnihii baa kuu diiday haddii an lala geliyana faإida lahu sawt an sawata ximaaru lama dhihi karo yani dameer ma ahane waxa oo sawday laakiin ninkan sawdkiisa dameer u ekaaday wa لأن الmعنى yأbى ذalika لأn الmuraada waxa weeyaan anaka mararta bihi inaad soo martay wahwa fii xaalati taswiitihi asigoo waxaad soo martay asoo sawdaynay laa annahu axdatha taswiita ma aha inuu taswiidkii dirisiiyey cinda mururika bihi marka adiga aada soo maraysay inuu sawdaynta ku dhashay ma aha laakiin waxaad iska soo martay asoo sawdkiisa wato macna daqiiqa ah waay ashardu thaani shardiga labaad anlaa yakuuna masdarkii musaqara inuusan noqonin waay falaa yajuusu ma banaano acjabanii duraybuka zaydan inad tirahdid duraybuka garaacid yaraydaada yaa i cajabgelin zaydan aada garaacda walaa yakhtalifu naxwiyunu fii dalika masdar oo musaqar ah inuusan camal falaynin naxwiintu iskuma khilaafsano waxa weyaan amaakinta qalaailkoo laisku waafaqsanyain kamid tahay wa qaasa calaa dalika waxaa midkaas uu qiyaas qaatay bacduhum qaarkooda almasdar almajmuuc ay ugu qiyaas qaateen oo qaara waxay yidhaahdeen saan isugu waafaqsannahay masdarka markuu musaqar yahay inuusan camal falaynin yaan ugu qiyaas qaadanayna haddii la jamci uusan mufrad ahayn ama la tathniyeeyo inuusan camal falayna ugu qiyaasanayna oo fa manaca bacdigaas wuxuu reebay icmaalahu masdarkii oo majmuuc ah in la camal siiyo xamlan lahu masdarka majmuuca soo lagu ximbaaray cala musaqari lagu ximbaaray lianna kula minhumaa masdarka musakarka iyo madka majmuuca ah mubaayinu lilficli ficilkuu ka fog yahay masdarkana waxaa loo camal siiyey likownihi ashbaha alficla hadduu aada uga fogaado camalkiyaa ka baaba-ay wa ajaaza kathiiru minhum qaar badanna waxay baneeyeen icmaalahu masdarkii oo majmuuca in la camal siiyay qaar badan ay baneeyeen marka alikhtilaaf inamaa huwa fi lmasdar اlmajmuuc lalmusagar wاstadaluu waxay daliishteen binaxwi qowli shaacirka qowlkiisa oo wacadti wakaana اlkhulfu minki sajiyata mawaacida curquubin akhaahu biyahriba ama biyahribi ama biyatribi labadaba waa layiri wacati miya oo naagmaa maa lagala jeedaa saasay qaar yidhaahdaan nina waa laga dhigi karaa hadba shaacirka iduu ula jeeda wacadti gabaryahay waad ii yaboohday oo waa ii ballan qaaday wa kaana alkhulfu minki wa kaana alkhulfu ballanka in laysaga baxane wuxuu ahaaday sajiyatan minki dabeecad buu kuu yahay in ballanka laga baxane dabeecad buu kuu yahay mawaacida curquubi ninka curquub layidhaha ballanqaadyaalkiisii oo kale ayaad ii yaboohday akhaahu uu u yaboohay biyahrib meesha la yidhaahdo ugu yaboohay yahrib haddii tha la akriyo oo oo muthalatha ah waa magac horo nabiga magaaladiisa madiinatu rasuulillahi yaa yathrib markii hore lagu magacaabi jiray yaa ahla yathriba laa muqaama lakum farjicuu laakiin islaamka laga bedelay marka Eh, haddii la yihahdo yathrib oo tha la yihahdo madiinadaasaa lagala jeeda yatrib haddii la yidhaahdana waa magaalo kale oo najdi ku dhex taalo waay laba magaalo midna waa ta midna waa tha ulajeedada waxaa weyaan beydkan ninkaana wuxuu leeyahay ama nin waxa weeyaan qofo wuxuu leeyahay gabar yahayey ballanqaadkii aad ii eh, ballanqaadi waad iiga baxday wax kuugu cusub ma ahane waa wax laguu yaqiinoo dabeecadba kuu ah waxayna u dhowdahay balanqaadkaada ninka curquub la yidhaahdo suu walaalkiis u galay oo kale curquub waxaa la yidhaahdaa nin baa walaalkiis u yimid orniyow maanta eh, duruufa sabuuri eh, waa inaad wax i gargaartaa markaasuu ri timirtan marka ay busri noqoto io imaw waa u yimide wuxuu iri markii ay balxi noqotay io imaw waa u yimiday markaasuu iri rutab markay noqotay io imaw waa u yimiday markaas iri markay bislaatay tamar noqotay io imaw markii ay bislaatay intuusan imaan intuu goostay iyo wixiisa la dhuunta kala cararay meesha markaasuu wuxuu noqday madrab almathal ninka oo balan oo ballan laga baxo ninka looga oo macnaha mithaal qaatuu noqday markaasuu iri wacadti waad iya macnaha ballan qaaday wa kaana alkhulfu in ballankii laga baxane sajiyatan buu ahaaday minka xaal u ama wa kaana alkhulfu ballanka bixidda oo minka adiga xaggaada ka ahaadayna sajiyatan dabeecadu ku yahay wax kugu cusub ma ah wacadti waad i yabootay mawaacida curquubin ninka curquub lalahay ballanqaadyaalkiisi akhaahu ugu balan qaaday biyariba meesha layirahd ugu ballan qaaday oo kale ballanqaadiyaalkiisoo kale ballan qaaday oo ugu baxyaad igaga baxday marka maxalu shaahidka waxa weeyaan mawaaciidkaas oo jamci mawcid ah waa masdar oo jamca oo miimi ah asoo jamca iyo wuxuu noqday min idaafati اlmasdari mawaaciid curquubna faacilkiisa uu yahay akhaahuna mafcuulkii oo masdarka loogaga dhigay oo asmaa lkhamsa weeyaano alifaa lagu nasbiyey mawaacida curquubin fiiri macnaad ka dareemaysaa curquub ballanqaadiyaalkiisi akhahu u ballanqaaday sidaas weyaan marka asoo masderkii la jamciyey you haddana sii camal falay athaalithu midka saddexaad anlaa yakuuna inuusan noqonin shardiga saddexaad waaye masderkii mudmaran falaa taquulu dhihi maysid darbii zaydan zayd aan garaac xasanun weeyaan wahwa darbigaygana camran aan garaac qabiixun waa ma dhehaysid darbii mubtada min idaafati اlmasdari soo mubtada min idaafati اlmasdar ilaa faacilihi yadas waa faacilki zaydanna waa mafcuulki masdarki xasanun khabarki waay ayib intaas waa toosan tahay marka in la yidhaahdo wahwa damiirkaas wuxuu u laabanaya darbigii u laabanaya marka waa damiir oo u dhigan booskii masderka u dhigan yahay maadaama marjicuhu masder u yahay damiirkii marka waa masder wahwa markaas oo damiirkii wahwa darbigii camran aan garaac la dhihi mahay liannahu laysa fiihi lafdu lficli huwadii booskii masderka ha joogto laakin ficilkii lafdigiisa ma qabto wa ajaaza dalika waxaa baneeyey alkuufiyuuna kuufiyiinta waxay leeyihiin damiirka hadduu masder u laabanayo yajuusu icmaalu damiiri ka icmaali اlmasdari sidaas oo kale wastadaluu waxay daliishteen biqowlihi zuhayr qowlkiisa oo uu yihi wama alxarbu ila maa calimtum waduqtumuu wmaa huwa canha biاlxadiiثi اlmurajami wama alxarbu dagaalkii ma aha ilaa maa calimtu waxaad ogaateen mooye ilaa maa calimtum waxaad ogaateen waduqtum aada dhadhamiseen wamaa huwa ma aha fiiri huwadaasaa loo jeedaa ayib wamaa huwa ma aha macnaha ka sheekayntii canhaa can ilxarbi laga sheekeeyo bilxadiidi almurajami hadal laysku tuurtuura ma aha buuri dagaal markii laga hadlayo wax lagu faakihaysta ma aha waa waxa taqaaniin waxa ka laasimayo ummad dhan iyo dhiig la daadiyo waay marka waxaa ula jeedaa wama alxarbu ilaa maa calimtum madugtumu wama huwa ay wama alxadiidu canha huwadaas yaa waxay u laabanaysaa ay alxadiid can alxarbi lidaliil khabari biاlxadiid markaasay waxa weeyaan huwadiya waxaa la yihi waa waa waa damiir yacuudu ila alxadiid wamaa huwa alxadiidu canha bilxadiidi ayib markaasaa waxaa leeyahy bilxadiididan jaari majruurka ah yaa waxay ku tacaluqdaa huwadaas oo damiirka ah jaari majruurki wuxuu ku tacaluq hadaa tiraa marartu bizaydin bizaydintaas jaari majruurka ah waa mafcuul bihi booskeedii wa marka bilxadiidi maadaama huwadii lagu tacalujiyey bimathaabati mafcuul asoo damiirka nasbistu lamid yahay marka waanad arkaysaa si u qalafsan tahay in la yihahdo jaarikan majruurku huwa ku tacaluqa damiir oo min abcadi maa yakuunu can ilcamal in la yihahdo waxbaa lagu camal falay waxaad dareemaysaa dacfu madhab ilkuufiyiin kuufiyiinta madhabkooda xaqiiqa ahaan waxa weeyaan waa madhab keli a ah, kuba dhisan ictiraadaad cala albasriin maadaama naxwadii iyo qawaacideedii toosan looga hormaray yaa waxay sameeyeen markaan inay kadaba tagaan reerku basriyiin ay ku khilaafaan waxyaalihii ayaga ay qarireen ay u badan yihiin markaasuu yiri musanifka ay wama canha bilxadiidi almurajami marka ay wama alxadiidu marku leeyahay damiirku huwada ahay buu kuu fasiro alxadiidu ku fasiray waxay ka dhigan tahay buu ku yiri wamaa huwa canha bilxadiidi waxay ka dhigan tahay wama alxadiidu canha bilxadiidi murajami oo marka damiirkii wuxuu isu bedelay masdarkan oo xadiidka ah ayib qaaluu waxay yidhaahdeen fa canhaadii mutacaliqu aniga waxaan ihi bilxadiidi ma ah wamaa huwa ma aha xadiidkii canhaa iyada laga waramo bilxadiidi ma aha marka markay noqoto huwadii mubtada ay noqoto canhaa jaaru majruur mutacaliqu bihuwa bilxadiidin khabaray noqonaysaa hadii maadin xijaazi aan ka dhigno huwadii isimkeedi weeyaan bilxadiidina waxaa weeyaan khabarkeedii marka maxalu shaahidka waxa weeyaan damiirkan canhaadi ah meel lagu tacalujiyo kale lama hayo ilaa damiirkan huwa in lagu tacalujiya maahin hadii lagu tacaluqiyo markaan huwadii waxay daliil u tahay inuu camal falay sidaasay leeyihin markaasuu uri ibnu hishaam wahada albeytu naadirun weeyaan qaabilu litaawiili falaa tubna caleyh qaacida kalaamkaas saliim weeyaan waraabicu midka afaraad anlaa yakuuna maxduudan inuu noqonin masdarkii mid la xadeeyey falaa taquulu dhihi maysid acjabanii waxaa i cajabgeliyey darbatuka garaacitaankaada keligeed oo keliga ah zaydan aada garaacday darba waxaa layihaha masdaru mara haddaa tiraha akaltu aklatan hal mar leen wax cunay waa maxduud hadaa tira acjabatnii aklatuka cunitaankaada hal mar aad cuntay ee cajabgeliyay noqonaysa marka darbatuka garaacitaankaada oo keliga ah masdarkaas ta abu wataa maadaama maxduud ou yahay oo hal tira uu yahay keligiis zaydan laguma nasbi karo washada waxaa shaad noqday qowluhu qowlu shaaciri yuxaabi bihi aljaldu aladii huwa xaasimun bdarbati kafayhi اlmalaa nafsa raakibin ou yiri yuxaabi bihi wuu siinayaa muxaabaad waxaa la yidhaahdaa qofkii oo oo xoogaa loo garbiyo oo macnaha dadkii kale wax ka buuran aad gooni u siisid muxaabaad luga carabiya kaasaa lagu yidhaahda fulaanu xaaba fulaanan haddii la yidhaahdo marka yuxaabi bihi yuxaadii wuxuu macnaha eh, u siinayaa oo si gaarnimo ugu daryeelaya bihi bilmaai aljaldu ninkii adkaa alladii huwa xaazimu ninkii go-aan ka lahay wuxuu gooni u siinayaa nafsa raakibin nin raakib naftiisayuu ku badbaadinaya biyaha uu haystay bidarbati kafayhi labadiisa kaf ama labadiisa gacmood garaacitaankooda uu hal mar ku garaacay almalaa turaabta uu ku garaacay beytka horta macnaweynkuma hoos jiraan lafdigiisana rakiik weeyaan wuxuu u jeedaa meel bahgooyo idoo la joogo yaa ninkii e, macnaha biyihii yaraay u watay yaa waxaa ku soo dhacay nin aad u oomano raakib ah markaasaa waxay noqotay inuu biyihii u dooro asigii ou ninkaa dhimanaya biyihii ou ku badbaadiyo asigana uu gabagabaysto markaa turaabti meeshuu ku weysa qaadalay biyihii biyihii ou markaa bedelkoodii ou tayamumsado intaas waa ula jeedada maxalu shaahidkana waxa weeyaan bidarbati oo masdar mara ah oo hal mar ah yaa waxa weeyaan la idaafeeyey faacilkii kafeyhi baa loo idaafeeyey mala oo turaabta lagala jeedina mafcuul bihi mansuub bifatxa muqadar cala alif litacaduri maqsuur ah marka asagoo maxduuda haddana la camal siiyey bay daliil u tahay yuxaabi bihi wuxuu ku badbaadinayaa aljaldu ninkii macnaha adkaa aladii huwa xaasimu ninkii xaasimkaa go-aan ka lahay nafsa raakibin ama bidarbati kafayhi labadiisa gacmood garaacitaankooda almalaa uu ku garaacay yuu wuxuu ku badbaadiyey nafsa raakibin nin raakiboo ooman yuu biyihii ku badbaadiyey asina bedelkiisa waa gabagabaystay intaas kalia weya ayib fa acmala darbata darbadii buu camal siiyey fi lmalaa buu ku camal siiyey yuu ku leeyahay wa amaa nafsa raakibintii mafcuulu liyuxaabii yuxaabiidii buu mafcuul u yahay wa macnaahu waxa weeyaan annahu cadala waa ka weecday oo ka leexday can ilwuduu'i inuu biyihii kuweyse qaato ka leexday ila atayamumi inuu turaabti ku gabagabaysto wasaqaa wuu waraabiyey araakiba ninkii faraska fuulay almaaa biyihii buu ku waraabiyey aladii biyo kaana macahu biyihuu watay uu siiyey fa axyaa nafsahu naftiisuu nooleeyey markaas hada axad lmacaani weeyaan oo beytkaas fii macaani ukhraa ulajeedada yuxaabi bihi miya mase bihaa weeyaan wax macaani badana laakiin macnaha guud intaas kama baxsano alkhaamisu shardiga oo oo shanaad oo masdarka loo shardinayo anlaa yakuuna mawsuufan qabla alcamali camalkiisa intuusan ousan helin horteed in la sifaynin falaa yuqaalu lama yidhaahdo acjabanii darbuka baa igaraa ayaa i cajabgeliyey darbigaagii ashadiidu adkaa zaydan aad garaacday lama yidhaahdo oo hadda fiiri darbuka markay faacil noqotay ah haddana masdar yacmalu camala ficlihi markaasaa lyidhi darbu mudaafu kaafu mudaafu ilayh min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi intaana zaydan oo mafcuulki la helin baa shadiid oo sifa a la helay ashadiid sifatu lilmasdar wa sifat marfuuc marfuuc saasn fain akharta haddii dib aada u marisid jaaza haddaad tiraahda darbuka zaydan ashadiidu haddaad tirahda waa banaanta qaala ashaaciru wuxuu ri ina wajdii bika shadiida araani ama biki shadiida araani caadiran fiiki man caahidtu caduula wuxuu iri waxa weeyaan ina wajdii jacaylkayga bika adiga aan ku biki adiga aan ku jeclahay ashadiida wajdigii jaceylkii ashadiida ee aada u adkahay araani wuxuu i tusiyey dadkii kale man caahidtu ninkan ku ogay caduulan inuu i dagaalayo caadiran fiiki inuu adiga igu kaa cudray markii lay arkay inaan aad kuu jeclahay xataa dadkii igu dagaalami jiray gabadhaa maxaad u jeceshahay waxaan arkay markii dambe inay ii garaabayaan intaas weeyaan waxa uu hadda beytka loola jeeda ina wajdii jacaylkayga biki adiga aan ku jeclaaday aan ku jeclahay wajdigii ashadiida ee adkaa araani wuxuu iga kaa tusiyey macnaha aniga dadka waxay ii arkeen araani man wuxuu tusiyey aniga qofka dadka kale aniga wuxuu ii tusiyey man cahidtu ninkan ku ogay caduulan inuu igu canaananayo warwaxaan doqonka ah wuxuu u daba socda arag wuxuu jeceylkeeda gabadha wuxuu ay u gaarsiiyey dadkii i dhihi jiray waxay u gaarsiiyey caadiran fiiki inay iigu cudraanay leeyihin wallahi ninkaa meesha ay wax ka gaareen iska yeelyeel ma aha waa jacayl dhab aha iskaga dhaafo waa nin oo lagu ibtileeyay inay leeyihin markaasuu iri fa akhara shadiida buu akhiray can iljaari wاlmajruuri buu ka akhiray almutacaliqu biwajdi fiiri ina wajdii ashadiida biki ma dhihin laakiin ina wajdii wajdii ismu ina wajdii mudaaf walyaau lmutakalim mudaaf ilayh min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi bika jaaru majruur mutacaliqu biwajdii wahu bimathaabati اlmafcuul jaari majruurkan bika waa mafcuulkiisi marka fiiri masdarkii markuu faacilkiisi mafcuul qaata kadib aa la sifay ceeb ma aha taas laakiin waxaa la diidi lahay in la yihahdo ina wajdii ashadiida biki in la yidhaahdo oo markaa mafcuulkii laga dib mariya taasaa la diidi lahay asaadisu shardiga lixaad anlaa yakuuna masdarki inuusan noqonin weeyaan maxduufan masdar maadaama farac fi lcamal uu ku yahay ma aha sida ficilkii oo kale oo asoo madkuur iyo asoo maxduufba la kara ma aha wa bihaadaa radduu waxay ku radiyeen shardigan calaa man qaala ninkii yidhi fii maa laka wa zaydan ina taqdiira wa mulaabasataka zaydan dadkii yidha saasaa lagu radiyey qaar naxwiyiinta kamid ah leyl carabta waxyaalahay ku hadasha waxaa kamid eh maa laka wa zaydan ah laga maqlay marka haddii wa zaydan waawlmaciye layska yidhaahdo ma ahane zaydantaas mafcuul limasdar maxduuf waay taqdiirkiisana wa mulaabasataka a laga dhigay marka qoladaas waxaa lagu radiyey masdar maxduuf ah macmuul daahir kuma camalfali karo sidaasaa marka shardigan waxaa asaas u yahay qoladaas waxyaalaha lagu radiyay inuu kamid yahay ayib wa calaa man baa lagu radiyey qaala yiri fi bismi illaahi ina taqdiira waxa weeyaan ibtidaai bismi illaahi thaabitun markii bismi illaahi araxmaan raxiim la yidhaahdo bismi illaahidaas waa jaari u majruur bismi mutacalaqiisi waa maxay qolo badan baa waxay leeyihiin haddii isim lagu tacalujiyo haddii ficil lagu tacaluqiyo khayr dhib maba ka jirabo oo macnaha bismi illaahi abtadi u hadday tahay waxaa weeyaan waa ficil oo maxduuf oo camal falay hada maa layskuma khilaafsano laakiin qolaa waxay yidhaahdeen ma ahane bismidan waa jaari majruur caamilkiisana waa masdar maxduuf ah taqdiirkiisana waxaa weeyaan ibtidaai thaabitun bbismi اllahi ramaan raxiim faxudifat mubtada wاlkhabr baa la xadfay wa ubqiya waxaa la baaqi yeelay macmuuru mubtada bismi اllaahi oo jaari majruur oo ah oo mubtadihii ibtidaaigii ku camalfalaya la baaq yeelay saas in inay qoladii yiraahdeen waxaa lagu radiyey masdar maxduuf ma camal falo marka maxaa xal eh ibtidaai lama dhahayo abtadiu baa laleeyahay oo ficil baa la soo qadaraya ficilka inuu meesha ka maqnaado macmuulkiisa oo baaqi noqdane layskuma diidano marka qoladaas waxaa lagu radiyay shardigana ka mid eh wajacaluu min adaruurati waxaa kamid bay yihaahdeen wajacaluu waxay ka yeeleen min adaruurati qowlahu qowla shaaciri hal tadkuruuna ila dayrayni hijratakum wamasxakum sulbakum raxmaanu qurbaana ayb waxaa lagu caynin oo maxaan ku yidhaahdaa beytkan akhdal oo kirishtaan ahaa yaa lagu caynaya markaasaa layidhi hal tadkuruuna ma xasuusanaysiin hijratakum adinka haajiritaankiino ila dayreyni aad u haajirteen labadii macbad iyo wa masxakum adinka masixitaankiino sulbakum bimacnaa saliibakum saliibkaas oo dhuunta ku xirinayseen aad ku masaxateen raxmaanu qaa'iliina adinkoo dhahaysiin iyo wa qowlakum adinka qowlkiinoo raxmaanu yaa raxmaanu aad ku qowsheen qurbaanan min ajli lqurbaan taqarub ahaan yacni markaan idiin baabi'inay ood naf ka doonteen inaad macbadki ku carartaan oo aad markaa bilowdeen inaad saliibkii aad masaxdaan oo adinkoo waxaad u masaxaysiin haddeen ilaahu noo gargaar inaan idinka yeelnay miyaadan xasuusanin oo kale waay marka hal tadkuruuna ma xasuusanaysiin hijratakum haajiritaankiina ila dayreyni labadii macbad aad u cararteen ma xasuusataan iyo wa masxakum masixitaankiinao sulbakum saliibkiina aad masaxdeen iyo wa qowlakum waxaa loo jeedaa marka wa qowlakum masdarkaas oo meesha ku jiro oo maxduufka ah oo qurbaana ku camal falay raxmaanuda waa munaada xarfunida ay ka maqan tahay raxmaanu yaa raxmaanu ay ka dhigan tahay laakiin waxa weeyaan hal tadkuruuna masxakum sulbakum aada masaxdeen iyo wa qowlakum oo aad tiraahdeen yaa raxmaanu qurbaanan min ajli qurbaan aada ilaahay u naadiseen qurbaanantaasoo mafcuulu mac ajlihi ah lagu nasbiyey masdarkan wa qowlakum oo meesha ka maqan masdar maxduufo qurbaana lagu nasbiyey yaa maxalu shaahidka ay tahay laakiin waxa weeyaan eh, laysku waafaqsano oo waxaa la dhihi karaa wa masxakum masixitaankiinao sulbakum saliibkiina aada masaxdeen qurbaanan min ajli taqarub aad u masaxdeen liannahu saliibkii bayba ayaga ilaah buu haystaan ay ugu dhowaanayaan lagu ceebaynaya qori aada dhuunta ku xerateen yaad masaxaysiin aad ilaahay leedihiin aan ugu dhawaanaynaa marka in masdar maxduuf oo meesha ku qarsanaa ku jira la yidhaahdo laa daaciya wabitaali haddiiba midkaano loo waayey asoo daruuro ah xataa wa towjiih kale ou leeyahay laa daaciya ila alakhdi bidaruura asoo loo heli karo in la yidhaahdo wa masxakum sulbakum aada masaxdeen qurbaanan min ajli taqarub aad masaxdeen in la yidhaahba la heli karo oon maxduufka la oo raxmaanu marka waqowlakum yaa raxmaan haddii la yidhaahdo qurbaan inta laguma camal siinin waa iska eh, isim maxduuf ah liannahu bitaqdiiri waxay lamid tahay wa qawlakum yaa raxmaanu qurbaan ay yidhaahdeen oo qurbaan intii mafcuul laga dhigo naasibkeedana qowlakum ay noqoto sidaas hadda ay qoladan daruuro u ahayd oo marka waxau noqotay masdar oo qowl oo maxduuf ah, lagu camal siiyey laakiin wujuuh kale ay leedahay daruuradaas in la qaata shardi ma ah asaabicu shardiga todobaad oo masdarka inuu fal loo shardiyo anlaa yakuuna mafsuula min macmuulihi inuu mafsuul ahayn can macmuulihi macmuulkiisa mid laga fasliya inuusan ahayn walihaada radduu midkaana waxay ku radiyeen calaa man qaala ninkii yiriyey fii yowma tubla saraa'iru inahu macmuulu waa mid lagu camal siiyey lirajcihi baa lagu camal siiyey maxaan loo dhihi karin liannahu qad fusila baynahumaa bilkhabari khabarkiyaa lagu kala fasliyey qolaa waxay leeyihiin inahu maxaan ku iraahdaa suurat aariq falyandur اlinsaanu mima khuliqa khuliqa min maain daafiqin yakhruju min bayni الsulbi wاtaraa'ibi inahu calىa rajcihi laqaadir inahu calىa rajcihi laqaadir inahu fiirso inadaas waa xarfu towkidin wa nasbin damiirkaas waa ismu ina khabarkiisi waa laqaadirun calىa rajcihi jaaru majruur mutacaliqu biqaadir yowma tubla saraa'iru qaara marka waxay yidhaahdeen yowmadaas waa darf waxay mutacaliq ku tahay rajcigaas innahu calaa rajcihi soo celinteeda yowma tubla saraa'iru maalintiisa oo waxyaalaha qarsan la soo banaanka la keenaya soo celinteeda laqaadirun waay marka yowmadaasaa rajci lagu tacaluqiyey marka qolada saas yihaahdeen waxaa lagu radiyey shardigan todobaado waxaa leeyihi masdarka hadii laga fasliyo macmuulkiisa kuma camal fali karo rajci waa masdar haddii la dhihi laha yowmada ku camal falay waa ka mafsuuloo laqaadirun oo khabaru ina ah kala dhex jirto wabitaali lama dhihi karo yowmadaas taasaa ku camal fashay ee waxa weyaan caamil kale ayaa lagu camal siinaya ama qaadirunta naftigeeda lagu tacaluqi jira si la rabaa laga yeeli karaa ayb athaaminu shardiga oo sideedaad anlaa yakuuna inuusan noqonin masderkii weeyaan muaharan canhu muaharan masderkii mid lidabmari canhu can macmuulihi falaa yajuusu ma banaano acjabanii waxaa i cajabgeliyey zaydan garaacitaankaada aada garaacday darbuka i cajabgeliyey lama dhahayo acjabanii zaydan a cajabgeliyey zaydan ay cajba faacilaad ka dhigtay marka waxay noqon leedahay acjabanii zaydun ay cajabgeliyay noqon leh laakiin ma waxaad leedahay acjabanii waxay cajabgeliyey zaydan garaacitaankaada darbuka ay cajabgeliyey darbuka garaacitaanka zaydan aada garaacday saasay asalkeeda ah eh. wa ajaaza suhayliyu wuxuu baneeyey taqdiima aljaari walmajruur haddii macmuulka ou noqdo jaari iyo oo isim daahir ousan noqonin waa banaan tahay wاstadla wuxuu soo deliishtay bqowlihi tacaalى laa yabغuna canha xiwalaa io wa qowlihim allahuma اjcal lana min amrina faraja wamakhraja laa yabغuna xiwalan yabغuna ficlu wa faacilu waawdaasa faacil xiwalanti waa mafcuul taxawul waay canhaa jaari wa majruur mutacaliq bima bacdahu marka xiwal oo masdarki ah oo haddana mutaakhir ah yaa wuxuu ku camal falay macmuulka ka hormaray wuxuu u banaanaaday baa leey liannahu jaari majruur liannahum yatawasacuuna fi ljaari wاlmajruur maa laa yatawasacuuna fi gayrihima waxaa lamid ah buu iri qowluhum eh, fi ducaa allaahuma اjcal lana min amrina farajan wa makhrajan fiiri ijcaltaas allaahuma ijcal noo yeel farajan wa makhrajan lana anaga nooyeel min amrina haddii la yidhaahdo ijcaltaas waa ficil amar oo ficlu ducaa lagala jeedo mafcuulkeedii waa farajan makhrajanna waa ku cadfantahay laba masdar waay ayib min amrina jaar wa majruur mutacaliqu bima bacdahu farajan lanaana waa mafcuulu thaanigii waay marka min amrinaadaas yaa waxay ku tacalluqdaa farajan farajanti marka waa masdar waana mutaakhir macmuulkina waa ka hormaray maxay u banaanatay likowni lmacmuuli jaara wa majruura intaas weeyaan ayib markaasuu iri wayanqasimu lmasdaru masdarkii waa qeybsamaa alcaamilu camalfala ilaa halaathati aqsaami axaduha almudaaf wa icmaaluhu midka mudaafka in la camal siiya yaa akharu ka badan min icmaali qismayn aakharayn labada qismoo soo hartay kan mudaafka in la camal siiya yaa ka badan wahwa midka mudaafka ane darbaani weeyaan mudaafu lifaacilihi lilfaacili mid maa faacilka loo idaafeeyey ka qowlihi tacaala walowlaa dafcu llahi nnaasa dafcugaas waa mubtada markay mubtada noqotay kadib baa layihi dafcu waa masdar min idaafati اlmasdari allahi faacilkiisi weeyaan annaasina mafcuulki min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi waxaa lamid wa akhdihim الriba waqad nuhuu canhu wa aklihim amwaal الnaasi biاlbaطili qoladii reer eh, maxaan ku yidhaha yahuudda waxaa lagu nacnaday waxaa kamid mid eh, wa akhdihim ayga qaashadoodo arribaa ay qaateen badela albeyci alxalaal waqad nuhuu canhu waana laga reebay oo laga xarimay iyo wa aklihim cunitaankooda oo amwaala annaasi naaska amwaalkooda ay cuneen bilbaatili ay ku cuneen ilaa yowmina haada laa yazaalu lyahuud muxtalifiina biriba wa bixtiyaali nnaasi wa aklihim amwaala annaas ayb fbظulmi min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaati uxilat lahuma bsadihim can sabiili اllahi kahiira wa akhdihim riba fiiri akhdihim qaadashadooda fabidulmin waxa loo lacnaday fabidulmin min aladiina wax dulmigooda yaa loo nacladay iyo wa akhdihim ay qaadashadoodo arribaa ay qaateen walxaal qad nuhuu canhuna lagana reebay iyo wa aklihim bisababi aklihim ha loo lacnaday amwaalannaasi ay cuneen bilbaatil ay ku cuneen fiiri marka wa akhdihim min idaafati almasdari ilaa faacilihi akhdihim himtaas waa mudaafu ilayh arribaa mafcuulu bihi wa waxaa lamid wa aklihim amwaal annaasina waa lamid akligii min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi himtaas faacilkii waa amwaalana mafcuulkii waa waxaa qismiga labaad wa mudaafun lilmafcuuli mid mafcuulkii loo idaafeeyey ka qowlihi shaacirka qowlkiisa alaa ina dulma nafsihi اlmaru bayinu إida lam yasunha can hawaa yaglibu اlcaqla horiantan usoo sharaxnay matniguu kusoo sheegay alaa ina dulma nafsihi qoftii naftiisi la dulminteeda almaru u dulmiya naftiisa fiiri qofkibaa qofkibaa naftiisa dulminaya marka qofkii waa daalim oo faacil ah naftina waa mafcuul oo madluum ah waay alaa ina dulma nafsihi naftiisa la dulminteeda almaru aw dulmiyaahu bayinu waa caddahay goormay caddahay idaa lam yasunha nafti hadduusan ilaalinin an hawan haduusan ka ilaahin hawada la raaco hawadu oo yaqlibu lcaqla caqliga ka qaalib noqonay qofka haduusan hawadiisa oo caqliga ka qaalib noqona ousan xakamaynin inuu naftiisa dulminayo wax cad waay naftiisa waxay jeceshahay haduu iska raaco oo caqligiisii ousan ku xakamaynin inuu naftiisa meel ugu dhacay lianna hada dulma yacuudu calayhi bilwaba marka dulmadaas waxa weeyaan markay ismu ina noqoto kadib khabarkiisana bayin oy noqoto yaa lagu leeya dulmigu waa masdar min udiifa ilaa nafsihi min idaafati اlmasdari ilaa mafcuulihi almaru faacilu dulmi waay waxaa lamid eh iyo wa qowlihi wa ka qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam waxaju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila nabiga markuu arkaan islaam tirinay shahaadatu an laa ilaaha ila اllah wa iqaamu الsalaati wa itaau الzakaati ilaa an qaala waxaju lbeyti beytkii la xajintiisi weeyaan man ou xajiyo istaطaaca ilayhi sabiila ninkii u safri karo fiiri marka xajiga waa masdar mafcuulkiisoo beyt ayaa loo idaafeeyey faacilkiina waa la keenay oo man istaطaacay noqotay mantiya faacil eh. markii laqbadi inad ku keenta alrabaa wa xaju beyti beytka la xajintiisa man ou xajiyo marka manti waa faacil hadaa tiraa wa xaju beyti beytka xajintiisa beytki maasaa isu xajina mase waa loo xajinaya beytka waa loo xajiyaa marka asiga waa mafcuul qofka uu xajinayana waa faacilkiio soconaya waay marka sidaasaa rabaa inuu ufahamti waxaju lbeyti beytka la xajintiisa weya man ou u xajiyo istataaca ilayhi sabiilan ninkii kari kara inuu jidkii lagu gaari lahay awoodi karo oo nafaqadii iyo zaadkii iyo daabadii haysto inuu macnaha xajiye marka xaju min idaafati اlmasdari ilى mafcuulihi manti ismu mawsuul bmacna اladii faacilu اlmasdar ayaa laleeyahay mabniyun calى الsukuni fi maxal rafc ayb wa beyt اlkitaabi wa ka beyt اlkitaabi ay kitaabi siibaweyh yani beyt اkitaab waxaa weyaan kitaabu sibaweyhi shicirka uu beytka soo daliishtay ah, daliil ah oo muxuu iri wahwa qowl shaaciri tanfi yadaaha اlxasaa fi kuli haajiratin nafya daraahiimi tanqaadu sayaariifi tanfi ou leeya way anfinaysaa way kala tuuray maya tanfi way kala tuuray yadaaha labadeeda lugoodoo horo alxasaa qaruuraxa bay kala tuuraysaa fi kulli haajiratin waktiga duhurka dhamaantiisa nafya daraahiimi dirhamyaalka kala tuurintaankeeda oo tanqaadu sayaariifi qolada wax sarafto kala bixintooda ay ku kala tuurto yani macno weynoo hadda meesha ku jira ma aha wuxuu tilmaamayaa hashayda markii waktiga duhurka la gaaro siday u ordayso hasha markay orodo dhulka ay ku istaagayso lugaha ka qaadayso wixii qaruurax hoos yaaloo dhan way kala firdhanayaan marka wuxuu ku shabahayaa hashiisa orditaankeeda iyo qaruuraxa ay kiciso oy kala firdhiso iyo ninka oo macnaha eh, eh, ninka oo saraafka ah oo lagu yaqaano daraahimta ama e, macaadinta ah zayfka iyo mida oo asalka ah inuu kala bixiyo markuu kala tirinay rag u siina gacantaasuu ku garana midka xun markuu ku yimaado horibuu dhinac uga tuura tiradiisuunu iska wataa midkii xumaaday isla gacantiisa soo galay dhinacaas u tuuraya marka ninkaas daraahimta xun u tuurayo iyo hashan qaruuraxa ay tuurayso yaa isku shabahaya markaan ulajeedadana waxa weeyaan nafyigaas oo masdar ah oo daraahiim oo daraahim oo jamac weeyaan ya-da waa liajli shicriga ah loogu siyaadiye min idaafati اlmasdari ila mafcuulihi daraahiim tanqaaduna faacil laga dhigay faacilkiisi tanfi yadaaha labadeeda lugooda hore waxay macnaha kala tuuraan alxasaa qaruuraxa fii kuli haajiratin haajirada wakhtiga duhurka awa nafya daraahimi daraahiimta sida loo kala tuuro tanqaadu sayaariifi kuwa sarfinaya tiridooda markii ay tirinaysay say u kala tuuraan daraahimtoo kale ayadana ay u tuurtaa maxaan ku ihahda qaruuraxa athaani midka labaad almunawanu weeyaan wa icmaaluhu midka munawanka oo la icmaaliyane yaa aqyasu yaa qiyaaska ka waafaqid badan min icmaali mudaafi ninka midka masderka mudaafka la camal siiyo liannahu yushbihu wuxuu shabahayaa alficla bitankiiri ficilkuu nakirada ka shabaha haddii aad tiraahdo darbun iyo daraba labadiiba waxaa weyaan man min xayثu lmacnaa nakiraday iska shabahaan wa in kaana tanwiinu min khawaasi اlasmaa haba ahaato laakiin tashbiiha min wujuuh bay ka timaadaa marka ficilka iyo masdarka munawanka waxay iska shabahaan min xayثu اlmacnaa oo tankiirka isla faa'iideeyaan wa ka qowlihi tacaalى aw iطcaamu fii ywmi dii masغabaةi yatiima taqdiiruhu aw an yuطcima faku raqabatin walidaalika qiraaa waxay qabtaa faka raqabatin aw acama fii ywmi dii masqabatin faka raqabatan aw acama fii yowmin di masqabati ama faku raqabatin aw icaamun fii yowmin qiraacada anagaa duuri can abi camrin aan akhri jirnay yaa faka raqabatan aw acama fii yowmin dii masqabatin yatiima fiiri marka taqdiiruhu waxaa weeyaan faku raqabatin yaa korkiisa ah aw icaamun quudin aw calayhi icaamun waa fii yowmi aw quudiya dii masqabatin gaaji u saaxbu yatiiman taqdiiruhu waxa waaye aw an yucima inuu quudiya fii yowmin dii masqabatin yatiiman marka idcaamuntaas masdar oo munawan ah mafcuulkan yatiiman uu yahay faacilkiisana maxduuf ou yahay oo idcaamun huwa uu yahay waa athaalitثu midka saddexaad almucarafu masdar la macrifeeye waa bial lagu macrifeeye wa icmaaluhuna shaadun weeyaan qiyaasan wa isticmaalan xagga qaacid ahaan hadii layihahna shaad weeyaan isticmaal ahaan hadii layihahna waa yaryahay shaad waaye ka qowlihi shaacirka qowlkiisaa kamid ahoo cajibtu min arasqi اlmusii'i ilaahuhu wa min tarki bacdi saalixiina faqiira cajibtu waan la yaabay buu yiri min rasqi اlmusii'i ninka xumaanka xumaanta samaynaya arsuqitaankiisa yaan la yaabay ilaahuhu aw arsuqo iyo wa min tarki bacdi saalixiina dadka saalixiinta qaarkeed oo laga tago faqiiran ayagoo faqiir ah macnihiisa waa iska cad yihiin inaa wuxuu leeyahay ilaahay qadartiisa waxa weyaan xikmadeeda waxyaalo qaarkeed la yaabay leeyihiin oo waxaad arkay nin ilaahay macsidiisa la soo taagan ee macsidi la jahray maca daalikana haddana nicmadii ilaahay iyo barwaaqadiisii ay u socoto waana nin caasi ah fi lmuqaabil waxaad arkaysaa nin taqi ah oo cibaadadii khayrkii awaamirtii ilaahay fulina haddana faqiir ah macnaha wuxuu ninkan leeyahay haddii caqligeena yar la qaadan lahaa oo aniga sidee aan wax ku qadarayn ahaan lahayd ninkaana risqiga ku owleysaan lahay oo caabidkaa kan kale in la xirmaaniyo laakiin xikamta ku jirto uusan fahmin liannahu ninkan oo saalixa ah faqiirka laga dhigay wa kownuu eh, yasbir cala alfaqri daraja caaliya inuu ku gaaraya ka maqan ninkaa xoolaha la siiyey macnaheeda jacayl laguma siinina waxa weeyaan imtixaan iyo istidraaj inay ka tahay yaa ka maqan marka xikamti ilaahay in la fahmo waa wax weyn weeyaan qofka oo iimaankiisa uu ku kordhi karo ulajeedada marka alrisqi iyo alrasqi wixii la yidhaahbo waxaa weeyaan risqi haddii la yidhaha ism uu noqona laakiin masdar waa hadda rasq rasqigaas oo masdar ah oo mafcuulkiisi loo idaafeeyey almusi waa mafcuul liannahu ninka musia ah waa la arsuqaya ilaahuna waa faacilkii oo allahay wax arsuqay waay cajibtu waan la yaabay min arasqi lmusii'i ninkii xumaan falay la arsuqitaankiisu ilaahu u arsuqo ninkii xumaanta samaynay ilaahay inuu risqigiisa u wado waan la yaabay buuri wa min tarki bacdi saalixiina dadka saalixiinta qaarkoodna in laga taga faqiiran asoo faqiirane waan la yaabay ay wuxuu u jeedaa buuri cajibtu waan la yaabay min an razaqa inuu arsuqay almusiia ninka xumaanta falaa ilaahuhu ilaahay inuu arsuqay wa min an taraka ilaahay inuu ka tegay bacda saalixiina saalixiinta qaarkoodana faqiiran faqiirnimo inuu ku dhaafayne waxa weyaan waxaan la yaabay ku jirtaa buuri marka fiiri waxa weyaan beyt xataa toosan looma haayo sidaas unbaa waxa weyaan yaa lagu takhriijiyey calaa kuli xaal almasdar ida tawafarat fi tilka shuruud الsabca maca ma fiiha min khilaaf bayn الnaxwiyiina fi bacdiha yajibu an yacmala camala ficlih cinda idin wuxuu noqonaa midkii labaad inaan dhammaynay oo asmaadii kamid ahayd alatii tacmalu camala اlficli amhilo badanna waxaweyan icraabtii aan horey usoo sheegi jirnay nagu soo martay wallahu aclam wsala اllahu wslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin